رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العوضة من لسان يفقهوا قولي قال المصنف رحمه الله الكلام وما يتألف منه كلامنا لفظ مفيد كاستقم واسم وفعل ثم حرف الكلم waxiiduhu kalimaة wاlqowl cam wakilmaة biha kalaamu qad yucam biاljari wالtanwiini wالnida wal wamusnadi lilismi tamyiiz xasl بطا فعلت وأتت ويفعلي والنون أقبلان فعل ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشم وmaadiي الأfعاaل btamiz wsim bnuni فicl الأmr in أmr fhim والأmr in lm yakun لnuni mxl فihi huwa sm الnaaxu sahو xayhl waxaa bilownoo ahaa kitaabkii alfiyat bnu ama alkhulaasa xalay waxaanu qaadanay muqadimadii ayaanu qaadanay xalay baabkii koobaad sheekhu raxima tacaala ayaa uu halkan ka bilaabay wuxuu yihi sheekhu alkalaamu wamaa yata'alafu minhu haadihi tarjuma waxay lamid tahay taraajumta kale oo taraajumta kale sida loo icraabo unbaa icraabkeedu iyadana u noqonaya laakiin waxa ku sugan laba hadaf laba mudaaf ayaa ka go'an oo labada mudaaf ee go-an wuxuu noqonayaan baabu sharxilkalaami marka waxaynu ka dhigaynaa khabar mubtadihiisii uu go yahay oo muxuu noqoni baabu sharxi اlkalaami wa sharxi ma yataalafu minhu hada maxaluhu wa mabxaثuh ama waxaynu odhani hada baabu sharxi اlkalaami wa sharxi ma yataalafu minhu haadakani baabu sharxi اlkalaami kalaamka cadaynta la cadaynayo baabkii lagaga waramayey weeyi wama ay wa sharxi ma wa sharxi ladi kii sharaxitaanka la sharaxayo baabkii lagaga waramayey weeyi yata'alafu uu iskaga imanayay ay huwa maaga yata'alafu uu iskaga imanayey ay huwa kalaamku minhu maaga uu iskaga imanayey markaa mar waxaanu ka dhignay mubtadaynu usoo qadarnay oo waxaanu nihi haadaa baabu sharxi اlkalaam marna waxaanu nihi baabu sharxi اlkalaami hada maxaluhu wa mabxahuhu waxaa kaloo inoo banaan inaynu mafcuul ka dhigno baaba sharxi kalaami wa sharxi maa yataalafu minhu markaa khud soo qadaraysaa ismu ficil isaga soo qadari maysid oo haa ka keeni maysid waayo ismu ficilka soo go-an ma camal falo lianna isma alficli laa yacmalu maxduufa jarnala keeni maysid oo laga fiican yahay undur fii baabi sharxi lkalaam iyadana waa laga fiican yahay waayo lianna xadfa xarf aljari waibqaa camalihi shaadun yuxfad walaa yuqaas meelo toddobaa jirta oo laga soo reebo meeli toddobadiina ka mid maaha toddoba mawduc baa jira oo qiyaasnimo ah toddobadii mawducna ka mid maaha marka waa iska fudud yahay wuxuu yidhi baabulkalaamiyey haadaakani baabu sharxilkalaami kalaamka caddaynta la caddaynaayo baabkii lagaga warramayey weeyi wamaa maadani waxay ku dhacaysaa waxyaalaha kalaamku iskaga imanayo kelimaadkii bay ku dhacaysaa kalaamku iskaga imanayo ee ahaa ismun wa ficlun wa xarfun bay maadani ku dhacaysaa wama iyo wa sharxi maa kii cadayntiisa sharxeega baabkii lagaga waramayey weeyi yataalafu uu iskaga imanayey ay huwa kalaamku minhu maaga uu iskaga imanayo marka yataalafu damiirka ku jira wuxuu unoqonaya kalaamka minhu damiirkan ku jiraana wuxuu unoqonayaa maada ayuu unoqonaya marka minhu u fiirso damiirka ku jira wuxuu ka dhigay mudakar ah, uu labeeyey minhaa mu sababtu saa u leeya waa maxay waa ma mada lafdigeega la ilaalinaya oo madu lafdi waa u mudakar laakiin kelimaadkay ku dhacasaade macna waa u mu'anath laakiin lafdi buu u mudakar yahay saa darteed buu u yidhi minhu e minha aanu u oo lafdiga maadu eegaya halkana waxaa ku inoo keeni doonaa silatun jarat calaa hayri man lahu walam yubras liamni lamsi taasaa ku sugan xagga dambana waynu kaga warrami doonaa insha allah intaas waa iska baabka hadalka ku tacalluqayo wey markaa sheekhu raximala taala wuxuu doonayaa afar shay oo culimada nuxaadu ay ka waramaan isna inuu inooga warrama ayuu doonaya intaanu gudagelin kitaabka gudihiisa hore afartaa shay waxay yihiin kalaamun iyo kelimun iyo kelimatun iyo qawlun afartaasuu doonayaa mid kasta waxa la idhaahdo ama loo yaqaano inuu inoo sheego wuxuu yidhi kalaamunaa kalaamkayagu haddii aanu naxwiinnahay nahay lafdun ay malfuudun mid lagu dhawaaqo weeyi lafdigaasoo mufiidun wax faa'iideynaya lafdigaasoo kaainun kastaqim toosnow oo kale ah wlkelimu kelimku ismun ismi weeyi wa ficlun ficil weeyi uma xarfun ay wa xarfun xaraf weeyi waaxiduhu ay waaxidu macnalkelimi kelimka macnihiisa mufradkii kelimatun kelimo weeyi wlqowlu qowlkiina cama waa camimay ay huwa qawl ahalaaata saddexdaba waa caam yeelay wa kilmatun kilmo wa kelimatun kelimo kalaamun wa kalaamun kalaam qad yuammu in loo qasta ayaa la arkaa ay huwa kalaam bihaa ay bilkelimati kelimo in looga qasta ayaa la arkaa sheekhu raximah llahu tacaala wuxuu inoo tacriifiyu bilaabay afartaa arimood ee aynu tilmaannay ee nuxaaddu mar kasta ay ku sheegaan marka kalaam maxaa la dhahdaa kalaam waxaa la dhahdaa waxa laga helo lix shardi lix shardi waxa laga helo ayaa kalaam la dhahdaa afar shardina way iska noqon karaa lakin haddii lasii bastiyo waa lix shardi wey laba shardi oo daciifa haddii loo keenin sideed bay noqon doonaan ko shardiga koobaad lafdun sheekhaa inoo sheegay waa inuu lafdi yahay kalaamku waa lafdi lafdina horeynuu soo baranay oo waa asawt lmushtamilu calaa bacdi alxuruuf alhijaaiya alatii tabtadiu eh, min alalifi wa tantahi waa sawt mushtamil ah oo xuruuftii alifaataasada wax kamida koobsanaya xuruuftii ka bilaabi jirtay alif yaana ku dhammaanaysay lafdi waa ka tacriifkiisu xagga istilaaxa weeyaan xagga luqadada waa tuurid iyo waxaa weeye haddaba lafdun markaynu saa ku tacriifinay shan shay baa ku baxaya kow alkitaabatu walishaaratu wlcuqadu wnusabu walisaanulxaali de ibtidaai manilaliy baan soconay shantaasaa ku baxaya kitaabadii way ku baxaysaayo waxaynu nii de asawt mujtamil calaa bacd axuruf alhijaani sooma kitaabada iyo qoraalka waxbaad ku fahmaysaa laakiin sawd ma yahay waa maya wey ishaaradii baa lamida farfiiqii ruuxaad wax u tilmaamaysay de waxbaad ku fahmaysaa laakiin sawd ma waxbaa lagu fahmaya waa inaga naqaanade eh. ma tahay lafdi ma yahay mise ma lafdi maayadna ku baxay nusabti waxyaalihii la taagaya gamxraamkaaso kale de waa calaamad soo ma nusabtina iyaduna way ku baxday lisaanulxaalki isna waa lamid shanta arrimood baa ku baxaya shardiga labaadee kalaamaad ka daydayaysaa mufiidun mid wax faa'ideynaya waa inuu yahay mufiid waa inuu yahay mufiid waxaa la dhahdaa maa afaada faa'idatan taama yaxsulu sukuutu calayha waa wax faa'ido dhammaystiran faa'ideynaya oo lagu aamusi karo qofkii mutakalimki iyo qofkii saamicaba wax danba ayna sugahayn mufiidna waxa ku baxaya mar haddaynu sidaa nidhi mufridkii wuu ku baxaya waxa kale oo ku baxaya murakabkii idaafiga ah, sida cabdilaahi oo kale ama murakabkii tawsiifiga ahaa alxayawaanu oo kale waxyaalahaso dhan way ku baxaya kastaimna waxaynu ka fahmaynaa tarkiibkii murakabkii murakabkana waxa ku baxaya maxay dee mufridkii baa ku baxaya waxa kaloo ku baxaya alacdaad almasruuda sida axadda cashara iyo waxyaalahaas o dhan way ku baxayaan waxay noo soo raaca oo noqonaya shardiga afraad an yakuuna maqsuudan waa in uu yahay mid maqsuud ah oo loo qasdiyayo kalaamkan waxaanaad ku hadlaysaa waa inuu maqsuud yahay waxaa ku baxaya kalaamu naaimi baa ku baxay qofkii hurdaya wuxuun iyo wasaahi kee halmaansanaa de hadalkaas ma maqsuudba waxaa ku hadlaya kaasina waa ku baxay waa shardiga afraad weeyaan shardiga shanaad waa an yakuuna maqsuudan lidaatihi daatadiisa waa in loo qastiyayo maqsuudan lidaatihi waa inuu yahay oo isaga daatadiisa waa in loo qastiyayo waxaa ku baxaya waxa aan daatadiisa loo qastiyeyn jumlatu silati wsifati wlxaali wlkhabari jumladu markay silada dhacda iyo jumladii silada dhacaysa iyo jumladii sifada ahayd iyo jumladii xaalad ahayd iyo waxaasoo dhan isnaadkoogaasi lam yuqsad lidaatihi oo jumlada silada waxa lagu cadanaya dee mawsuulka jumlada sifadaana dee mawsuufka minasa marka kuwaas maqsuudun lidaatihi maaha marka maqsuudun lidaati waynu waa shardigii misaad shardigii shanaad soo maa shardiga lixaad bilwadci alcarabi wadciga carabiga waynu yahay maxaa ku baxay wadcul acaajim baa ku baxay acaajimta o dhan waxaas iyaguna inaga baxay lixdaa shardi waa itifaaqo waa laisku waafaqsan yahay laba shardina waa laisku khilaafsan yahay oo itixaad mutakalim mutakalimku inuu midoobo tusaale imika waxaan idhi anuu qaamaan idhi muxiyidina zaydun buu idhi ma kalama mise kala ma waa lasku haya culimada qaarkood way kala ma waayo itixaad mutakalim baa shardi bay idhahdeen oo qaama zaydun waa inu qof wada shardi daciifa laakiin shardi maaha inagu mufiidun baan doon ifaadun baan doonayna markaa qaamo iyo zaydun marka lagu kala dhawaaqay inagu faaida ma helna mise maynaan hel waan helnay sooma markaa shardigaasna wuu ku jiraa shardiga kale tajadud lfaa'ida hadalkan aad ku hadlaysaa bay yidhahdeen faa'ido cusub waa in laga helayo asamaau fawqanaa ka warran imika intaa waa la wada yaqaana sooma kalaam maaha bay yidhahdeen laakiin maaha sidaa macnaha waxa aan la fahmin mufiidun mufiid waa maxay ama faa'ido horaa u taqaana ha faa'ideeyo ama tu cusub ha faa'ideeye kalaamkan waa in ifaado laga helo weyaan macnaheedu markaa eh, lixdaa shardi hadii laga helo kalaamkii carabigaha waad haysaa lixdaa shardi wax kamid a ah hadii aad weydidna kalaamkii carabigaha ma haysid waayahay waxaa inoo yimiday kelimkii kelim maxaa la dhahdaa kelim maxaa la dhahdaa kelim waxaa la dhahdaa maa tarakaba min alaai kalimaatin faakara saddex kelmadood iyo wax ka badan waxa iskaga yimaada ayaa kelim la dhahdaa afaada am lam yufid ama faaiid iyo eesho ha keeno ama yauna faaiid keeni saddex kelmadoodna ad eego saddex ismiba ka dhiga dee saddex ficil saddex xaraf hadday doonti kala kaan ka dhig isku jinsiba ha noqdaan kala jinsi ha noqdaan aduu saddex kelmadood unbaa shardigaagu yahay hadday doonaysid kelima inaad heshid saddex kelmadood waa inaad heshid isku jinsi ha noqdaan kala jinsi ha noqdaan waxa faa'iideeyo ama yaa u faa'iideyn taa haddii aad heshidna maxaad haysaa kelim waad haysaa isagana kelim he waad haysaa isagana waa yahay waxaa yimiday kelimatun baa inoo timiday kelimatun maxaa la dhahdaa kelimatun waxaa la dhahdaa buu ina sheekhu kelimun mufradkiisa ayaa la ydhaahdaa kelimatun ya markaa kelim waa ismu jinsi soma ismu jinsi jamciya wey oo isagii mufradkiisa tada lagu kala saaraya kelimatunna mufrad bay noqonaysaa marka markaa u fiirso kan mufradkiisu muxuu noqonayaa kelim waaxidkii waa maxay waa ismi keliya soo ma ismi keliya maxaa la odhanaya ya kelimatun baa la odhanaya de kolkaa iyadu waa qawlun mufradu waa qawl mufrad weeyaan iyadu xaraf keliya maxaa la odhanaya kelimatun baa la odhanaya ficil keliya maxaa la odhanaya kelimatun baa la odhanaya hadda ma fahni ee la odhan maayo eeg ismi keliya la odhan maayo waa kelim ama waa kalaam la odhan maayo daabidka ku rumoobaya waa maxay waa kelimatun baa ku rumoobaysa marka kelimka mufradkiisu kelimatun buu noqonayaa waana qawlu mufradun iyado waxaa inoo yimidda qawlkii qawlow maxaa tahay walqawlu cama qowlku waa wada guud maray oo isagu waa wada caam yeelay oo waa maxay yashmalu alkalaama walkalima walkelimata kalaam haddeeda shil qowl waa yahay haddeeda shil qowl waa yahay haddeeda shil qowl waa tusaale iminka qaama zaydun sow kalaam maaha qowl in qaama zaydun ka ya in qaama zaydun in qaama zaydun waa maxay waa kelim de saddex kama koobno wala yuna waxba faaidan ba ilaga faaido male in qaama zaydun zayd hadduu kaco he dee jawaab ka dhiman sooma faa'iido laakiin waa kelim sooma haddana waa qawl zaydun ka waran saw saw kelimatun maa haddana waa qawl waxna waa la dheer yahay isagu waxayna saddexdaasi ku dhacayn ba isagu ku dhacaya cabdillaahi ka waran ya mali ma is ya cabdillahi ma kalaan ba ma kelim ba saddex muu ka koobanya ma kelimatunba oo hal miya sow laba ma maxaad u bixin marka ya waa qawlde waa qawl baclaba ka kawar iyo xadramowtiyo waxay noqonayaan qawl baa la dhahda yaga qawl iska ilaaliya qawl baa la dhahda markaas saddexdoodii waxayna ku dhacayn buu ku dhacaya saddexdoodi waxay ku dhacayaanna wuu ku dhacaya isagu marka muna wada ka wada caamsanayn w ka wada caamsi wsawada hoos gelaya macno kale ayuu noo sheegay oo ah kelimatun so umaynaan odhan waa waa waaxidkii kelim kalaam idil ba ayaa la odhan karaa kelimatun laakin waa min xayu alluga weeyaan kalaa inaha kelimatun huwa qaa'iluha maxaa loo jeedaa rabirjicuun lacalii acmalu saalixa intaasoo dhan ba la yidhahe kalaa inaha kelimatun huwa qaa'iluha marka waa min xayu alluga weey waayahay marka waynu kala fahnayla tahay kalaam maxaa la dhahdaa kelimun maxaa la dhahdaa kelimatun maxaa la dhahdaa qawl maxaa la dhahdaa qawl maxaa la dhahdaa mararka qaarkoodna kelimatun in kalaam looga jeedi karo waana min xayu luga marka kalaamunaa nuunka aad arkaysaa wuxuu leeyahay haddii aanu nahay macshara nuxaat haddii aanu nahay luqawiyiintibu iska saaray yidhahdeen culimadu culimada qaarkoodna waxay mayaane sheekhu waa mujtahid maxamed numali waa mujtahid maadaama mujtahid ya waa mucadimu nafsiba waa caadi kalaamuna annaga kalaamka yow ila waa mujtahide saas u jeeda culimada qaarkood baa yidhi lafdun lafdi weeyi waa khabarkii lafdiga oo mufiidun wax faa'iideynaya waa sifo tastaim laba arimood ba inoo banaan culmay inaynu ka dhigno min tatimati tacriifi tacriifka inuu ku dhammaystirmayo iyo mayana inaynu ka dhigno miaal tusaale inaynu ka dhigno inaynu miaal ka dhigno iyo inaynu min tatimati tacriif ka dhigno ayaa inoo banaan ka dhigno min tatimati tacriif icraabkeegu wuxuu noqonayaa fii maxali rafca ayuu noqonayaa oo sifa u leeyahay lafdigu sifa labaadoo lafdigu uu leeyahy ka dhigno min tatimati tacriif tacriifkii baa ku dhammaystirmaya haddii aynu nidhaahno waa fii maxali rafca sifa uu leeyahay lafdun mufiid laakiin ka sifayn mayno sababtu waa maxay lianna nacta laa yuncatu maca wujuudi almancuud soo mancuudki meesha ma yaalo oo lafdigii dee mancuudkiisii baaba yaala nacti maxaad ka sii nactiyeen nacti lama sii nactiyeeyo maadaama mancuudkiisii baad haysatid lianna nacta laa yuncatu maca wujuudi manxuut waa qaacido wey haye waxa kale oo inoo banaan inaynu ka dhigno fii maxali nasba fii maxal nasba inaynu ka dhignaana way inoo banaan tahay oo maxalu nasba markaynu ka dhigno waxay mafcuul u yahay mufiid mufiid soo ma garanaysid mufiid baa mafcuulnimo u haysta mufiid mafcuulkiisi baan ujeedaa oo go'an ayaynu ka sifaynana mufiidkan ayaynu ka sifaynanaa isagaa laftiisa aynu sifaynanana waxa u qadaran mudaaf baa u qadaran macnihina muxuu noqon kalaamunaa kalaamka yagu lafdun lafdi weeyi lafdiga oo mufiidun faa'iideynaya lafdiga oo kaainun ahaaday kastaqim toosna oo kale waa markaynu nano fi maxali rafca sifa lafdigu leeyahay haddaynu sifo mufidnacti ah, mufiid mafcuulkiisa aynu ka sifaynana wuxuu noqonayaa lafdun weeyi lafdigaasoo mufiidun faaideynaya faaidatan faaid faaideynaya faaidada oo ka faaidati istaqim istaqim faaidadeeda oo kala mid kalena wuu jiraa insha alla meelahaasaad ka daalacan doontaan waxaa kaloo inoo banaan inaynu ka dhigno miaal tusaale inaynu ka dhigno oo tacriifkiiba waa dhamaystirmay aynu nidhahno xaddi waa dhamaystirantay tacriifkii markaana muxuu noqonayaa markaa wuxuu noqonayaa khabarun limaxduufin khabarun limubtadain maxduufin mubtado go-an buu khabar u yahay muxuu noqon kalaamunaa kalaamka nagu lafdun lafdi weeyi lafdigaasoo mufiidun wax faa'iideynaya wadalika kaagaasi kastaqim kainun kastaqim toosna oo kale weeyi intaas waa inta walkelimu waa mubtade ismun waa khabarkiyo soo taqadumay wa ficluna waa lagu cadfaya uma xarfuna way kusii cadfan tahay umadaasina dee tartiib macataraki inay tusin jirta sooma tartiib macataraki inay tusin jirta waayo rutbada ama derajada xarafku waa ay ka hooseysaa labada qayboodo kale oo ah qaybta ismiga iyo qaybta ficilka xarafka ayaa ka derajo hooseya sidaa darteed ayuu uma ugeliyay bay dhahdeen culimadu ficilka muxuu u gelin waaye uma wuxuu u gelin waayey bay dhahdeen nadmiga ayaa idhiidhi ah nadmiga ayaa cidhiidhi ah. culimada qaarkoodna waxaa dhamay inaguma filno darajo ahaan in sidaa lagu cadaya mm, suuragal maaha oo inaguma filla bal waxaba dhici karta ka u dambeeya inuu isagu sharaf badan yahay laa yastawi asxaabu naari wa asxaabu ljanna ka dambe inuu sharaf badan yahay ee wax lasoo cadfaya ayaaba suuragala ah. aduu uma laakiin tartiib macataraakiya iska wey lakin uma bimacna alwaab oo kale weeyi wlkelimu kelimkiina ismun ismi weeyi wa ficlun ficil weeyi uma xarfun ay wa xarfun xaraf weeyi waaxiduhu Ah, damiirka waxaa loo celinaya kelimkii waaxiduhu ay waaxidu macna alkelimi dhe kelimka macnihiisa mufradkii kelimatun kelimo weeyi kelimkii maadaamaanun waa wixii saddex ka kooban mid ahaantii kelimatun weeyaan macnuhu weyaan mid ahaantii kelimatun weeyi waana iska mubtadiye khabar wlqawlu qawlkiina cama waa camimay ay huwa qawl ahalaaata saddexdaba waa camimay macnaheedu waa maxay alqawl waa mubtade cama saddex arimood bay noogu banaan inaynu nidhahno cami waa ficil maado bimacnaa shamala iyo inaynu nidhaahno cami mayna waa afcalu tafdiil hamsidii baa loogoy acamu bay ahayd laga gooyey maxay waxaa laga gooyey hamsadii baa lidaruura looga gooyey iyo inaynu nidhaahno waa ismi faacil oo caamun buu ahaa sida baarunba barun loo yidhaahdo oo aliftii baa loo gooyey maxay lidaruura aliftii baa iyadana lafteeda litakfiif loo gooyey iyada litakfiif barun kolka laleeyahay litafiif baa looga gooyahay camunna caamun bay ahayd caamun bay ahayd oo litafiif aliftii loo gooyey saddexda arrimood bay noogu banaan kee fiican haddaba ma inaynu ka laqmayno ismi faacil ma inaynu ka laqmayno ficil maadi mise inaynu ka laqmayno afcalu tafdiil kee fiican waxay dhahdeen culimadu waxa fiican walawalu axsanu lafdan ka hore ee amaadinimadu lafdi ahaan buu u fiican yahay waayo wax ka go-an ma jira de ma wax ka go-an baa jira adba wax figan mu jira halkan muadinimo ka laqmayno wax alla wax figan ma jiro ka dambana wuxuu u fiican yahay ee amahay afcalu tafdiilku macna ahaan buu isagu u fiican yahay oo afcalu tafdiilku waa maxay maa dalla cala almushaarakati wa ziyaada weeyaan isagu isagu macno dheeraad u wataa laakiin lafdi ahaan buuna u fiicnan hadda waxba googo'an ismiga faacil ka waran ismiga faacil isagu lafdana kuma fiicna macnana kuma fiicna macnan macno dheeraado ma wato lafdi ahaanna de waxbaaba ka go'anba soo ma markaa maadinimo inaad ka laqmaysaa waxay u fiican tahay lafdan macna ahaan inaad afcalu tafdiil u macnaysaana macna ahaan bay u fiican tahay waayahay wlqawlu qawlkii camma waa caam yeelay ay huwa qawl ahalaaata saddexdiiba haddaynu ka dhigno ficil maadi wlqawlu qawlku acamu mid ka caamsan weeyi min ahalaaati saddexdaba wlqawlu qawlku caamun mid caam ah weeyi fi halaaati saddexda dhexdoodaba intaasaaguso adar wkelimatu waa mubtade kalaamuna waa mubtade labaad qad yuamu jumlada eh, waxa weeyaan ficilkaa majhuulka loo binaya naabi faacilkiisu kalaamka u noqonaya waana jumladaasi fi maxal rafc khabar mubtadaha labaad bay khabar u tahay iyadoo wada socotaana mubtadaha hore ayay khabar u noqonaysaa raabidkuna waa bihaada wey wa kelimatun kelimo kalaamun kalaam qad yuamu in loo qasta ayaa la arkaa ay huwa kalaam bihaa ay bilkelimati kelimada in looga qasta ayaa la arkaa intaas intaasan ku dhaafana biljari wtanwiini nida al wamusnadin lismi tamyiizun xasal wuxuu yidhi sheekhu tamyiizun soocmid tamyiizka oo xasala xasilay ay huwa tamyiizku biljari bisababiljari jar sababkii ku xasilay watanwiini tanwiin sababkii ku xasilay wanidaa nida ku xasilay wa al al ku xasilay wa musnadin ay wa isnaadin tiirin isaga xaggiisa wax loo soo tiiriyo ku xasilay lilismi kaainun lilismi ismigii ayuu u sugnaaday halkan wuxuu kaga warramaya sheekhu raximah tacaala maadaama oo aqsaamiyu noo soo tilmaamay inay kelimadii qaybsanto inuu ka kooban yahay waxa weeyaan kelimada inay qaybsamayso oo ismi iyo ficil iyo xarf ay u qaybsamayso mid kasta calaamadihiisibu doonaya inay noo tilmaamo haddaba ismigiibuu noo soo horeysiiye waa lisharafii weeyaan e calaamadiisi shan buu ka tilmaamay way ka fara badan yihiin qaar baa dhowr iyo soddon gaadhsiiyey qaar way kasii badiyeenba shan buu inoo tilmaamay shantan calaamadoodna laba loo qaybiya afar waa calaamad lafdi ah midna waa calaamad macnawi ah weeyaan jarka iyo tanwiinta iyo nidaha iyo ashu waa calaamad lafdigood arkaysiin calaamada isnaadkuna waa macnawi weeyaan macnawi weyan waana tagu anfaca badan ah, wahiya anfacu calaamaat ismi waa kii ohan jiray ibnu hishaam alansari saaxibu qadrinada waayahay jer buu u hormariyey sheekh jer baa lagu garanaya ismigii jer iyo khafdaad yaad maqashiinna cibaaradunba kala duwan isku mid waa cibaara basriya cibaara kuufiya jer baa lagu garan jerku waa maxay haddee madhabulbasriyin majid maxay ahayd waa alkasratu wamaa naaba canha haddayna madhabkii kuufiga amarna muxu takyirun maksuusun calaamat lkasratu wamaa naaba canha haddaba jer maxaa keena jar waxa keena biarfi aljaru bilxarfi walidaafati wاtabciyati wاlmujaawarati watawahumi sooma intaasoo dhan ba isku soo duuduba waa laba un labaa keena xaqiiq ahaan labunbaa keena ko in xaraf wax lagu jiro way iska caddahay idaafo waxba laguma jiro iyo in mudaaf wax lagu jiro laba maynahayn labadaas asalwa tabciye waxba laguma jiro taabica caamilkiisu waa matbuuca caamilkiisa weyaan mujaawaran waxba laguma jiro tawahumna waxba laguma jiro marka xaqiiqadii maxay soo fadhiisatay caamilka jirka keena waa maxay ima alxarfu wa ima almudaafu labadaa midun wey marartu bihulaami zaydin alfaadili buu ku tusaaleeyey iminka bihulaami zaydin hulaamkan maxaa jiray xaraf baa jiray zaydna maxaa jiray idaafada maha mudaafka hulaamka ayaa jiro oo loo idaafeeyey alfaadilina tabciye ayuu ku wada alfaadil markaa waxaa jiray matbuuca hore caamilka ku camal falo badaa jirtay weyan macnuhu Eh, tabciyanimo logma jiri mujaawari iyo tawahumna daaqadaba ka saar wa tanwiini tanwiin baa lagu garan tanwiintuna waa maxay waa nuunu saakinatun tatbacu aakhir ismi lafdan wa tufaariquhu khata soo saamayaan jirin qayba iska lahayd toban bay ahayd tobankaasi laakiin waxay naga khuseeyo afar bay ahaan jireen sooma afar baa ismiga gaar wa ko tanwiinta koobaad maxaa lo odhan jiray tanwiinu tamkiin ama tanwiinu almkaniya tanwiinu sarfina waa la dhaa tawinu tamkiinkaasi waxay gashaa asmaada mucrabkaa soo ma garanaysaan asmaada mucrabka ayay iyadu gashaa oo lagu gartaa sida zaydun iyo rajulun iyo jamci muanasaalimun ka reeb ismi kasta oo mucraba maxaa tanwiinta gasha maxaa la odhanayaa waa tanwiinu atamkiin baa la dhadaa waxayna nabsanayaa ismigani eh, ismigani baabkii isminimo inuu ka dhergay oo aad uu makansaday xaraf aanu shabiin si loo bineeyo ficilna aanu shabiin si sarfiga looga manciyo tanwiinu tamkiin baa la dhadaa tanwiinta labaad waa tanwiinta loo yaqaana tanwiinu tankiir tanwiinu tankiir baa la dhada tanwiinu tankiirna waxay gashaa asmaada mabniga qayb ka mida iyaduna gashaa famaa nuwina kaana macrifa ah, farqan bayna macrifatiha wa nakiratiha waxayna kala saaraysaa macrifadeeda iyo nakiradeeda ka macrifada iyo ka nakirada ayaa lagu kala saara waayahay oo eega siiba wehi baad doonaysaa marartu bisiiba weyhi haddae tirahdo waa siiba wehiga wada garanayn haddae tirahdo marartu bisiiba weyhinna waa siba wehi kale weyaan markaa faran bayna macrifatiha wa nakiratiha iyadaa lagu kala saaraya asmaad mebniyaad laftooda ayaa lagusii kala saaraya tanwiintan markaa saddex qaybadoo mebniga ka mid a ah ayay gashaa ko alcalam almakhtuumu biweyh ismiga calamka ee kelmada weyhiya lagu khatimo qiyaas ahaan bay u gashaa waxaa kaloo gashaa ismu ficilka iyo ismu sawdka labadaana samaac wey carabba iyaga loo daba wixii la arkay iyagoo tanwiininayana waa la tanwiinin wixii laga arkay iyagoo tanwiinta ka daynayana waa laga daynaya wixii labadaba loo arkina labadaba la isku raacinaya soo warku waa samaac weeyaan iyadu carab baynu daba ee qiyaas ku noqon mayso taasina waa tanwiinu atankiir waayahay tanwiinta saddexaad waa tanwiinu almuqaabala tanwiin almuqaabala weeyaan tanwiin almuqaabalana waxay gashaa jamcu lmu'anath asaalim tanwiinta gasha ayaa la dhaha tanwiin almuqaabala oo maxay muqaabalaynaysaa nuuntii jamca mudakaru saalim ee muslimiina ku jirtay ayay muqaabalaynaysaa oo say u tanwiintan ku jirta jamca iyo nuunta ku jirta jamcu mudakar asaalim labaduba waxay taagan yihiin booskii tanwiinta ismiga mufradka soo ma garanaysaa halkaa waa iskaga mid waxaa kaloo iskaga mid yihiin tanwiintaasi ismigay ku jirto iyo nuunkani ismiga uu ku jiro labaduba waa laba jamacoo waxay wadaagaan saalimnimaday wadaagaan saalimnimada ayay wadaagaan tanwiin muqaabal waa sidaa iyadun waxay noo timid tanwiin ciwad tanwiin ciwadkuna saddex meelood buu ciwad ka noqda oo saddex qaybood buu noqonaya o ciwadu can jumla inuu jumlo ciwad ka noqdo waa ta gasha id iyo idaa id iyo idaa wa antum xiina idin tanduruun waxay naab ka tahay bay yidhahdeen xiina idaa balagat iruuxu lxulquuma jumlada waa yahay idaa zulzilat alardu zilzaalaha waahrajat alardu ahqaalaha waqaala alinsaanu maalaha yowmaidin waa jumal fara intaas markay soo dhacaan yowmaidin maalinka waxaasoo dhan ay dhacaan tuxadiu ahbaaraha waa dhowr juml soma abaad qaybta labaadii waa ciwad can ismin mufradin mudaafin ilayh ismi mufrad oo mudaafi ilayhi ciwad ka tahay waata kulli iyo bacdu gasha kullun yacmalu calaa shaakilati tilka rusulu fadalnaa bacdahum calaa bacdin ay calaa bacdihim tanwiinta halka ku jirtana maa waa tanwiin waa ciwad laakin waa ciwadun an ismin mufradin mudaaf ilayhi ismi mufrado mudaaf ileyh ayay ciwad ka tahay qaybta u dambaysa waa ciwadun can xarfin xarafay ciwad ka tahay waa tagashay jawaadin iyo hawaashin iyo ismiga maalansarifka ee weliba ah ismiga manquus xaalatu rafc iyo xaalatu jar jawaarin iyo hawaashin tanwiinta ku jirta ayaa la dhaahdaahe tanwiin ciwad qaybteeda saddexaad oo ah ciwadun can xarfin ciwadun can xarfin ka soco maxay noogu xigey waa al soo ma nida bay noogu xigto sooma nidihii weeyaan annida annida nuunka waa la godi karaa waana la kasrin karaa laakiin qiyaasku wuxuu noqonayaa in la kasriyo lana mado annidaau in la dhahdo saasuu qiyaasku yahay marka niduhu waa alab liqbaali biya aw biixda akhawaatiha waa iqbaal iyo soo jeedin in la dalbo ama walaalaheed mid oo waa mafcuul bihi mafcuul bihina qaybta ku jira ile munaaduhu waa mafcuul ismi mooye wax kalena noqon maayo hadda waxaad ka warantaa yada xarafta gasha ama yada ficilka gasha maxaa la samayn yaa layta qawmi yaclamuun oo kale imika sodigan munaadihi waa ismi munaadihi waa mafcuul bihi ismin buu noqdaa sodiga yidhi sawta yaadii gasho xaraf laytimena xaraf ahayn ficilna way geli kartaa markaa maxaa la samayn laba arrimood baa lagaga jawaab jira sooma kow inaad tidhahdid xarafkani waa litambiih waaba tambiihba yaa baraaruge layta qawmi yaclamuun iyo inaynu nidhaahno munaadihii waa maxduuf yaa haaulaai layta qawmi yaclamuun ina saa tidhaahdid labadaasaa kugu banaan ila xaraf looma nidayo looma dhawaaqe alifti iyo laamtii bay noo timida qaybay lahayd ta mucarifada ah sida arajul ku jirta iyo ta zaaidada alxaaris iyo oo ibta nafsiga qaysu can camri kuwii ku jiri jirtay waxay gaar ku yihiin ismiga ta waa ti laisku hayey de wasifatun silatu al wa kownuha bimucrab afcaali al waa ti laisku ina maali wuxuu leeya mudaaricna way gashaa ismina way gashaa laakin jamaahiirtu waxay leeyin jumhuuru naxwiyiin ismigumay gaar ku tahay iyaguna ta istifaamiyadaa ka waran iyadu maadiga way gashaa maadigay gashaa hal facalta halkaad ka oran lahayd baad iska maxay al facalta taasi maadigay gaar ku tahay isnaadkii baa inoo yimid ibnu shaam wuxuu odhanaya waa anfacu calaamaat calaamaadka isaga ayaa ugu dheef badan waayo waxa lagu garanayaa damaa'irtu inay asmaa yihiin calaamada keliya lagu garanaya waa maxay waa isnaadka waa tiirinta wax loo tiirinayo wey waayahay markaa calaamadihiisi wuxuu ka tilmaamay shantaa calaamadood ayuu inooga tilmaamay ismiga calaamadihiisii markaa beydkan icraabkiisu waa culimmadu ilaa waxay gaadhsiiyeen toddobaatan ilaa todobaatan qowl bay mareen waa dib badan yahay beydka laakiin afar baynu kusoo khulaasayn doonaa tamyiizun mubtadaynu ka dhignay soo saamayn xasalana maxaynu ka dhignay sifade oo iyada u cunansiisaba in nakre lagu bilowdo soo bil biljariyaynu ku tacalujinay tamyiizka dhade lilismina khabarkii baynu ka dhignay amina saa ka taa macneheedu muxuu ahaa tamyiizun soocid tamyiizka oo xasala xasilay ay huwa tamyiizku biljari bisababi ljari jar sababkii ku xasilay watanwiini tanwiin sababkii ku xasilay wanida al wamusnadin waisnaadin ku xasilay lilismi kaainu lilismi ismiga ayuu usugnaaday soo igama haysid mid waxaa banaan tamyiizka sidiisii un ka dhigaadana mubtade xasalana waa sifo lilismi waxaanu ku tacalujinanaa imika xasanaynu ku tacalujinana halkii markii hore jirka aynu kaga tacalujinay biljarina khabarkii baynu ka dhigana tamyiisun soocid tamyiiska oo xasala xasilay ay huwa tamyiisku lilismi ismiga u xasilay biljari kainu biljari tamyiizun soocid tamyiiska oo xasala xasilay ay huwa tamyiisku lilismi ismiga u xasilay biljari kainu biljari jer buu ku sugnaaday maynaan isweydaarino habar baynu ka dhignay imikana waa laba icraabood labadaa icraaboodba waxa ku jira taqdiimu macmuuli sifati cala lmawsuufi mamulsiihi macmuulu sifihi ayaa mawsuufkii laga horreysiyey mawsuufka ma waa tamyiiska dhaade sifadiina me waa xasalada xasala macmuulkeedii iyadoo sifaa marna waa ismiga marna waa jerka maynaan ku tacalujin macmuulu sifi baa laga horaysiiyey ifadii taasina ma banaano basriyiintu way diidaan waayo lana sifata laa tataqadam ifadu ma soo hormarto sidaa iyaduba ayna usoo hormarayn bay furuucda iyada kusoo tacaluqayaana ayna usoo hormarayn waxaynu kaga jawaabana laakiin waa lidaruura waa lidaruurati nadmi baan kaga jawaabana ama maahe waaba daraf bade waa iska daraf darafkana he tawasuc baa ku jiri jira sooma waayahay waxaa kaloo inoo banaan tamyiiska inaynu mubtade ka dhigno biljarina inaynu isaga ku tacalujino taalu kaasa u cunansiiye xasanana aynu khabar ka dhigno xasanana aynu khabar ka dhigno lilismina aynu ku tacalujino maxay xasalaha aynu ku tacalujino markaa muxuu noqon tamyiizun soocmid biljari jar lagu soocmo tanwiini tanwiin lagu soomo nida nida lagu soomo waa lagu soomo musnadina wasnaadin lagu sooma xasala waa xaslay huwa tamyiiskaasi lilismi ismigiiba u xaslay sawirku maado lilismi ismigiiba u xaslay markaa eeg tamyiis baynu mubtada ka dhignay biljarina maxaynu ku tacalujinay tamyiiskaynu ku tacalujinay khabarkiina maxaynu ka dhignay xasalaynu ka dhignay lilismina yaan ku tacalujinay xasalaynu ku tacalujinay tamyiisun soocmid biljari lagu soomo watanwiini wnidaa alwa musnadin xasala waa xasilay ay huwa tamyiiskaasi lilismi ismigiiba u xasilay istabamaray un imikana muxuu noqonayaa tamyiiska mubtade ka dhig lilismi waxaanu ku taxallujinaynaa tamyiiska xasalana waa khabarkii un biljarina xasala ku lilismi ismi la soocaa xasala waa xasilay huwa tamyiiskaasi biljari bisababijari buu ku xasilay watanwiini buu ku xasilay wanidaa buu ku xasilay wal buu ku xasilay wa musnidina wa isnaadin tirin buu ku xasilay iyada lafteedana laba arimoodo kale kusii jiray caraabaadkaane idinkaa meelaha ka akhrisan doona insha alla waayahay bitaa facalta waa atad ho yafcali wanuuni aqbilana ficlun yanjali ficlun ficil ynjali waa faydmaya ay huwa ficil bitaa facalta waad samaysay tadeeda ayaa uu ku faydmaya waataday wabitaay atad way timiday tadeeda ayaa uu ku faydmaya wayafcaliya wayaa ifcalin sameeye adeeda ayaa uu ku faydmaya wanuuni aqbilanna soo qaabilo soo qaabil nuunteeda ayaa uu ku faydmaya maadaama uu ka warramay sheekhu raximah tacaala maxay ismigii calaamadaha lagu garanayo halkan wuxuu doonaya inuu sheego ficilka calaamadaha lagu garanayo wuxuu u sheegay isagana afar calaamadood buu usheegay afar calaamadood ayuu u sheegay ficlun yanjali buu isaga ficil banaan ku yaallaa buu yidhi u fiirso kolka calaamadaad ku aragti banaan ku yaala laakiin ficilkii ismigii isaga muxuu ku yidhi tamyiisun xasala bu yidhi waayo calaamadiisu isaga maxay ka koobnayd lafdi iyo macnawi laakiin calaamada ficilku waa wada lafdi sooma waa wada lafdi saa darteed buu yanjali u yaala waa banaanyaal buu ku calaamada koobaad waa tawl faacil tawl faacil tawl faacil waan wada dharagsinay ama madmuuma ha noqoto waa markay mutakalimkaas facaltu ama maftuuxa ha noqoto marka nin mukhaataba lala hadlayo facalta ama maqsuura ha noqoto marka gabadh mukhaataba lala hadlayo facalti so intaa mayaan jirin tay doontoba ha noqotee taawul faacil yaa lagu gartaa ficilka calaamo lagu garta weeyaan o ta labaad taay atad bu yii taay atad muxuu ujeedaa waa taa tanii asaakin taa tanii asaakin ayuuga jeeda taa tanii asaakin taa tanii asaakin ayuuga jeeda waayahay asaakinana waa asaal ahaan ayay u reeban tahay laakiin iltiqaw saakinin hadduu meesha yimaado waa laga bixi karaayo waxaa lagaga bixi karaa maxay damo waa lagaga bixi karaa qaala tukhruj calayhin waxaa lagaga bixi karaa maxay kasro qaalat ilacraabu waxaa lagaga bixi karaa fatxo qaalataa atayna aayiciin saddexda xarakaba waa lagaga bixi karaa laakiin asaal ahaan waa ina xarakaysan tahay wuxuu ku saaraya bisaakina sidaa uu ku yidhi ta asmaada haleesha ee xarakaysan xarakat alicraab iyadoo ismigu ma gaar ku tahay muslimatun taada ku jirto kale iyo laakiin haddii xarakatulbinaa la xarakeeyo ismina way gashaa ficilna way gashaa xarafna way gashaa ficil way gashaayo hindun taquum waad ohan taadaasi waa mahay waxa kalo gasha waa tusaale weyn waa lagugu soo dhaweynaya waxaa kaloo gashaa maxay xaraf bay gashaa rubata iyo umata iyo ismina way gashaa laa xawla walaa quwata waa xarakatulbina taasi weyan saa ula socda ka soco yaa ifcali yaa ifcalina wuxuu jeeda waa yaa faacil buu jeeda sida idribi oo kale ficilka mudaarina gashaa sida tadribiina oo kale maadiga ma gasho markaa sheekhu yaa ifcali buu yidhi yaa damiir mu odhan muxuu odhan waaya yaa damiir ydamir wuxuu u odhan waayey ydamiirka ymutakalimkiiba kusoo guda jira oo ydamir haddaed maqashid ymutakalimna way ku jirtaa sooma dee ficil gaarkumaha marka bal ficilkana way gashaa sida akramani ismigana way gashaa sida ulaami il waa ymutakalimka xarafna way gashaa sida ini oo kale laakin yaau ifcali haddee la idhaahdo yaau faacilunbaa loo jeedaa ficilkunbay gaar ku noqoni ficilkii amariyo iyo ficilkii mudaaric nuun aqbalana muxuu ka wada waa nuuntii loo yaqaano nuun tawkiid khafiifatan kaanat aw haqiila ama khafiifa ha noqoto sida la nasfacan ama haqiila ha noqoto sida lanukhrijannaka yaa shucaybo oo kale marka macnaha beydku waa maxay ficilkii wuxuu ku faydmayaa oo calaamo loogaga dhigayaa taaulfaacil iyo taau taaniid iyo yaaulfaacil iyo nuunu tawkiid warmirba sidan wuxuu yidhi ficlun ficil yanjali waa faydmayaa ay huwa ficil bitaa facaltay bitaa facalta facalta tadeeda ayaa uu ku wa wa bitai atad way timidaytadeeda ayaa ku faydmaya wayafcaliy wayaay yafcali gabadh yahay sameeyadeeda ayaa ku faydmaya wanuuni aqbilanna soo qaabil oo soo qaabil nuunteeda ayaa ku faydmaya wa afar calaamadood iyo shan horaynu haysana waa imisa sagaal calaamadood wey wallahu aclam subxaanaka llahuma bxamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk